saddex arrimood baan haysanaa macduuf macduufu calayhi iyo xarfu اlcaطf macduuf iyo macduufu calayhi iyo xarfu caطf ayaan haysanaa macduufku waa kan dambe macduufu calayhiguna waa kan hore ismiga hore xarfu cadafkuna waa maxay waa wowda iyo kuwa la midka ah marka waa intaa baab اlcaطf wa xuruuf اlcaطfi casharatn xuruuf اlcadafku waa toban wa ow wa am wa ima wa bal wa laa walaakin wa xataa fi bacdi almawaadic tobankaa wey alwaaw walfaau wahuma wa ow wa am wa ima wa bal wa laa walaakin wa xataa tobankaa wey tobankaa markaa waxa ay cadfayaan kan hore macduuf baa la dhahaa kan dambena macduuf caley baa layaha iyagana xurufulcadfi baa la dhahaa saa u kala ogaada iyaga maxaa la dhahaa xurufulcadfi kelimadda ka horeysana macduufu caleyhi kan ka dambeeyana macduuf waxa israacaya marka waa macduufka dambe iyo macduufu caleyhiga hore maxaa israacaya macduufka dambe iyo maduuf caleyhiga hore jaaءa zaydun wa camrun markaad tidhaahda camarka dambe macduuf baa la yidhaahdaa zaydna macduufu caleyhi baa la yidhahda wowdana maxaa la dhahaa xarfu alcadf waxa israacaya marka waa waxa wowda ka dambeeya wuxuu raacaya waxa hee wowda ka horeeya macduufka wuxuu raacaya macduuf calayhi muxuu ku raacaya wuu soo wadaa waxuu ku raacayo laakiin intaanu kuu sheegin uu ku raacayo wuxuu kuu sheegay xurufulcadafka waa toban buu ku yidhi alwaaw waa laysla ogolyihi walfaa waa laysla ogolyihi wa humma waa laysla ogolyihi wa aw waa laysla ogolyihi wa am waa laysla ogolyihi wa imaa layslama ogola imaa waa laysku khalaafsan yahay iyada sida saxdaana waa inaysan ahayn xarfu cadaf waa bal walaa walaakin waa xurfu cadaf waa xataa tobankaa imaa maahane sagaalka kale waa xarfu cadaf tobankan xaraf imaa maahane sagaalka kale waa maxay xarfu cadaf wey alwaaw walfaaw wathuma waaw waam wabal qaala wxuruufu اlcaطfi caشharaة wahiy اlwaaw wاlfaau wahuma waw waam waima wabal walaa walaakin waxataa fii bacضi اlmawaadic bi macnuhu waxa weeye xataa mar kasta wax ma cadafto xataa maxay cadaftaa mararka qaarkood xataa mar kasta wax ma cadaftee mararka qaarkood bay cadaftaa bal marmarna waxay noqotaa xaraf jar xurufuljarka bayahay maxay ka mid noqotaa qaala fain cadafta biha haddaa ku soo cadaftay calaa marfuucin rafacta aw calaa mansuubin nasabta aw calaa makfuudin khafadta aw calaa mujuumin jazamta wuxuu ku leeyahay macduufa calayga kan lagu cadfaya macduufka macduufka macduufka waa ka dambe macduufu calaygiisu hadduu rafcisan yahay macduufkana waa rafcinays hadduu nasbisan yahna waa nasbinays hadduu khafdisan yahna waa khafdinays hadduu jasmisan yahayna waa jasminays macduufku macduufu calayga wuxuu ku raacayaa rafcada nasbada khafdada iyo jazmada saa macnaheedu waxa weeye ismiya ficilba waa laysku cadfaa ismiga ismi lagu cadfaa ficilna ficil baa lagu cadfaa haddaa mid rafcisan ku soo cadaftid waa rafcinays hadduu mid nasbisan ku soo cadaftid waa nasbinays haddaa mid khafdisan ku soo cadaftid waa khafdinays haddaa mi jasbisa ku soocdasa waa jasbinaysa tusaalayaashan musanifkaa keenaya wuxuu ku leeyahay macduufka dambe macduufu calayga icraabku haystaa siinaysa hadduu rafca haysta waa siinaysa hadduu nasba haysto isna waa nasbinaysa hadduu kan hore khafdaa haysto isna waa khafdanaysa hadduu jazma haysto ficil yahay isna waa jasminaysa yani marka ismina ismi waa lagu cadfaa ficilna ficil waa lagu cadfaa waxaa la ysku soo cadfaa ama waa ismi ismi lagu cadfayo ama waa ficil hee ficil lagu cadfayo qaala fain cadafta biha haddaad ku soo cadaftay calىa marfuucin rafacta aw calىa mansuubin nasabta aw calىa makfuudin khafadta aw calىa majuumin jazamta taquul waxaad odhanaysaa qaama zaydu wacamrun wara'aytu zayda wacamran wamartu bizaydi wacamrin wazaydun lam yaqum walam yaqcud tusaalayaashiba kuu siiyey qaama zaydu wacamrun waa marfuuc marfuuc lagu cadfay yani macduuf calayhi baa rafcisan oo zayd ah camruna waa la rafciyey oo macduufkii ah wara'aytu zaydan wa camran wuu nisbisan yahay sidaa darteed baa kii dambena la nisbiya macduufkii wa marartu bizaydin wa camrin wa zaydun lam yaqum walam yaqcud icraabku wuxuu noqonayaa qaama ficlu maadin mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min icraab zaydun faacilu qaama marfuucun biqaama wacalaamatu rafci adamatu aldaahiratu cala aakhirihi liana ismu mufrad alwaawu xarfu cadfin wowdu maxay tahay xarfu cadaf mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min icraab camrun macduufun cala zayd wa macduufu marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci adamatu aldaahiratu cala aakhirihi liana ismu mufrad maxaa odhanaysaa camrun macduufun calaa zayd camar zayd baa lagu cadfi ومرفوuع المعdوف ومacduuف المarفوuci marفوuع mid la cadfay midka mid la rafciyey midka lagu soo cadfay asna waa la rafcinaya وcalaamaة rafci الضمة الظاahiraة عalى akhirhi لأn ism mfrad وraأytu زayda raأytu waa ficl waa faacil xad الficl waa ra'y mabniي calى السkون la maxala lah mعrاab wtaa ضميir mتصل mabniي calى الضم في maxali rafci faacil zaydan mansuub mafcuul bihi weeye sida inoo imaan doonta laakiin haddaa mafcuul weli maana gaalayna mansuub iska sii dheh zaydan mansuub wacalaamatu nasbi alfatxatu aldaahiratu calaa khayri laannu ismu mufrad alwaawu xarfu cadfin camran macduufun calaa zayd wa macduufulmansuubi mansuub wacalaamatu nasbi alfatxatu aldaahiratu calaa khayri laannu ismu mufrad wamarartu bizaydin marar ficlu maadi mabniya cala sukuun laa maxala lahu min icraab wataa u damiiru mutasil cala dami fii maxali rafcin faacil bizaydin albaawu xarfu jarin زayd majruur bاlba wclaama jari alkasrة الظaahiraة calى akhirihi lأnhu ism mfrad wcamrin alwaaw xarfu cadfin mabniyu calى fatxi la maxala lahu min craab camrin macduufu calى zayd wamacduufu makfuudi makfuud mid la khafdiyey midka lagu soo khafday midka lagu soo cadfay asna waa la khafdiya wcalaamatu khafdi alkasrة الظaahiraة calى akhirihi lأnhu ism mfrad wزaydu lam yaqum walam yaqcud buu yahy musanifku tusaalaha saxda waxa weye wزaydu lam yaqum wayaqcud haday saa idiin qorayaan waa sax wزayd lam yaqum wayaqcud إعraabku wuxuu noqonaya زayd mubtadaء marfuuc bاlاbtidaaءi وcalaamaة rafci الضmaة الظaahiraة calى akhirihi لأnه ism mfrad lam yqum lam xarfu jasmi mabniy calى sukun la maxala lahu إعraab yqum ficl mdaaric majzum blam وcalaamaة jasmi الsukun لأnhu ficl mdaaric صaxiix الآkhir وyaqcud alwaaw xarfu caطfin mabniy calى الfatx la maxala lahu min إعraab xaraf oo dhan meelaa ku aragta binee xarafku warkiisu wacdiya binee mabniy calى kada mabniy la maxala lahu maxalkan إعraabka male وyaqcud macduuf calى yqum yqum bay ku cadfanta wاlmacduufu calى اlmajzuumi majzuum mid la jasmiya midka lagu cadfay isna waa la jasmiyaa wcalaamatu jasmi الsukuun لأnnahu ficlu mudaaricu صaxiix اآkhir intaa marka wuxuu kaga baxay cadafkii toban toban xaraf buu leeyahay xurufulcadfi la yidhaahdo macduufkuna macduufu calayhiga wuxuu ka raacaa afartaasuu ka raacaa ku haysto afartaasu mid ka raacay duu rafci haysta rafcada ku raaci aduu nasba haysta nasbada ku raaci aduu khafda haysta khafada ku raaci aduu jasma haysta jasmada ku raaci ismiga eh, ficil baa ficil lagu cadfaa sida ismi ismi loogu cadfo baabu tawkiid atawkiid adkaynta wey baabu tawkiid tawkiidku adkaynta in la adkeeyo wey tawkiidku wuxuu khaas ku yahay ismiga ficilka ma galo xarafkana ma galo xageebu khaas ku yahay ismiga weliba ismiga kiisa macrifadaa ah. nakiro lama adkeeyo waxaa la adkeynaya waa inuu yahay ismi weliba macrifo ah <coughs> towkiidku wuxuu khaas ku yahay ismiga kiisa macrifada sooimaada garan waa yahay waa ismi baa ismi lagu adkaynay kan hore waxaa la yidhaahdaa muakad kan dambena towkiid adkeeyaha waxaa la dhahaa towkiid la adkeeyahana waxaa la yidhaahdaa muakad la adkeeyaha maxaa la dhahaa muakad adkeeyahana towkiid towkiidku marka muakadka waxaan idinku tusaya waayo markaa adeegsanaysa waxaa adeegsanaysaa towkiid iyo muakad towkiidku muakadka wuxuu ka raacaa inta uu soo wado qaala atowkiidu towkiidku taabicun mid raaca weeye lilmuakadi la adkeeyaha fii rafcihi rafcadiisa wa nasbihi nasbihiisa wa khafdihi khafdihiisa wa tacriifihi macrifadiisa towkiidku muakadka muxuu ka raacaa rafcada iyo nasbada iyo khafdada iyo macrifada tawkiidku adkeeyuu mukadka wuxuu ka raacaa rafcada iyo nasbada iyo khafdada iyo macrifada nakira lama adkeeyo ficilna lama adkeeyo jismo kama raaco atawkiidu taabicun mid raaca weeye lilmu'akadi la adkeeyaa fii rafcihi wa nasbihi wa khafdihi wa tacriifihi tusaalaha jaaa zaydun zayd baa yimid nafsuhu laftirkiisii baa yimid zayd waa muakad waa la adkeeyihii nafsuhuna waa tawkiidkii قال wayakuunu wuxuu ahaadaa bialfaadin alfaad macluumatin laysla yaqaan yacni wax kasta wax laguma adkeeyee alfaad gaar ahaaneedoo la xifdiyayo baa wax lagu adkeeya wahiya annafsu waalcaynu wa kullun wa ajmac afar soo maha nafsu annafsu waalcaynu wa kullun wa ajmac qaala wa tawaabicu ajmaca iyo ajmaca kuwa la raaciyo wahiya aktacu wa abtacu towkiidku alfaadaanu leeyi annafsu wاlcaynu wakulun waajmac iyo tawaabici oda ajmac ajmac kuwa lagu dabadaro aktacu abtacu absacu aktacu abtacu absacu aktacu absacu aktacu abtacu absacu alfaadaansu leeya bis baa wax lagu adkeeya waaba basahalba waa shantaa lafdi annafsu wاlcaynu wakulun waajmac waa afar iyo tawaabic ajmac oo saddexa aktac abtac absac maxay marka macnahoodu ya annafsu walcaynu waa isku macne annafsu waa laftarkiisii wey walcaynu waa laftarki daatadiis jaaa zaydu zayd baa yimid nafsuhu laftarkiisii baa yimid caynuhu laftarkiisii baa yimid daatadiisii baa timid warkiisii ma imaan wiilkiisii ma imaan warqadiisii ma imaan adeerkii ma imaan ayeydiis ma imaan eyaa yimid asagii baa yimid nafsuhu caynuhu kulluna waa dhammaan ajmacna waa dhammaan dhammaantood agtac iyo abtac iyo absac ajmac bay la macno tahay dhammaantood wey agtac dhammaantood agtacu dhammaantood abtacu absacu saa wey tusaalaha musanifka keenayay qaala wayakuunu wuxuu ahaadaa bialfaadin alfaad macluumatin wahiya annafsu waalcaynu wa kullun waajmac iyo watawaabicu ajmaca kuwii la raaciyo waya agtacu wa abtacu wa absacu maxaa odhanaysaa jaaa alqowmu qowmkiibaa yimid ajmacuuna dhammaantood agtacuuna dhammaantood abtacuuna dhammaantood absacuuna dhammaantood agtacuuna abtacuuna absacuun dhammaantood bimacnaa ajmacuu taquulu waxaad odhanaysaa qaama zaydu nafsuhu wara'aytu alqowma kullahum wamartu bilqowmi ajmaciin ah. qaama zaydu nafsuhu qaamahu ficlu maadi mabniy cala fatxi man laa maxala lahu min ciraab zaydun ismu zaydun faacilu qaama marfuucu biqaama wacalaamatu rafci adamatu adhaahiratu cala akhiri lanu ismu mufrad nafsuhu halkaa u fiirso marka nafsuhu tawkiidun lizayd zayd bay adkaynaysa wa tawkiidu lmarfuuci marfuuc mid la rafciyey midka lagu adkeeyey asna waa maxay waa marfuuc wacalaamatu rafci adamatu adhaahiratu cala akhiri lanu ismu mufrad wara'aytu alqowma kulahum رأيت فعل وفاعل حد الفعل رأي ممنوع على سكون لا محل له من الإعراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل القوم مفعول به بل هذا هو منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد كلهم كل توكيد للقوم والتوكيد المنصوب منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد بسيط بسيط نعت لكذا ونعت المنصوب منصوب نعت صوماهين عذفكم محوها macduufu calى kada wamacduufu marfuuci marfuuc wamacduufu lmansuubi mansuub kana waa maxay tawkiidu lilqowm kul tawkiidu lilqowm watawkiidu mansuubi mansuub waa nisbisan ya kulahum wacalaamatu nasbi alfatxatu aظaahiratu calى akhiri la nisbi ficl wamarartu biاlqowm marar ficlu maadi mabniy calى sukun la maxala lahu min icraab wataau damiir mutasil mabniy calى dami fi maxali rafcin faacil بالqوم الbاء xرف jrي الqوم مجrور بالbاء وعلامة jrha الkسرة الظاahiرة على آkhره لأنه اسم مفرد أجمعيiنa توkيid للqوم وتوkيid المkفوض مkفوض وعلامة khفضi الyاء نياaبة عن الkسرة لأنه جمع المذkر السالم waa soo dhoweysay inoogu daaye جمع المذkر السالم inoogu daaye mulxaq baa l mulxaqu bijamci mudakar saalim baa la yidhaha waa baran doona laakiin hadda waa maxay inoogu daaye ka soo qaad ninkaas halkeedaybu dhiga baab اlbedel باب البدل baabka ugu dambeeya waa maxay tawaabicda maxaa la yihahdaa baab abadl albadel baab اlbadel bedelka soo lama yaqaan bedel bedel bedel kuwa dharka bedesha <laughs> soomana arag waa bedel iyo bedel wey waa ismi ismi laga bedelo ficilna ficil waa laga bedela caasuu kala bedelay idaa goortii ubdila la bedelo ismun min ismin ismi haddii ismi laga bedelo aw ficilun min ficilin ama ficil ficil laga bedelo tamicahu wuu ku raacaya fii jamiici icraadihi icraabkiisao dhan warku waa wacdi bedelku wuxuu galaa ismina ismi waa laga bedelaa ficilna ficil waa laga bedelaa ismiba maxaa la sameeyaa ismi ismi ismi halkan yaalla inta ka qaadaa mid kale mid kalea ka bedelaysa ismi marka ismi waa laga bedelaa ficilna ficil waa laga bedelaa marka bedelku khaas ma meeqaa meeqaa ismiga khaas ku ah nactigu ismigu gaar ku ah tawkiidkuna ismigu gaar ku ah cadafka iyo bedelkuna ficilka iyo ismigaba way galaan marka haddii ismi ismi laga bedelo icraabkiisao dhan buu ku raacaya kii hore hadduu rafcisanaa ka dambe waa rafcinaysaa bedelka yani ismiga ismi laga bedelay ismiga hore waxaa la yidhaahdaa mubadelun minhu ismiga dambe bedel baa la yidhaahdaa kan horena maxaa la dhahaa mubadelun minhu magacyada xifdiiso meel ku qoro magacyadu yaana kaa dhumi kan hore maxaa la dhahaa mubadelun minhu ka dambana bedel waayo bedelku mubadelu minhuga wuxuu ku raacayaa rafcadiisa nasbadiisa khafdadiisa hadduu ismi yahay hadduu ficil yahayna rafcadiisa nasbadiisa jasmadiisa war diyaar mata soo jeedaa haddii ismi ismi laga bedelo ama ficil ficil laga bedelo icraabkiisu ku raacaya qaala idaa goortii ubdila la bedelo ismun min ismin ismi ismi haddii laga bedelo aw ficlu min ficlin tabica wuu ku raacaya fi jamiici icraabihi qaala wa huwa arbacatu aqsaamin afar qaybood wey bedelu الshay min الshay wa bedelu اlbacdi min alkul wa bedelu اlijtimaal wa bedelu اlgalaط bedelu الshay min الshay wa bedelu اlbacdi min alkul wa bedelu اlijtimaal wa bedelu اlgalaط algalaط بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاجتمال وبدل الغلط بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاجتمال وبدل الغلط ميغوي أفر بدل الشيء من الشيء maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa laba shay oo isku mida in la kala bedelo laba shay oo isla eg in la kala bedelo tusaale nin walaalka ayaa waxaa la yidhahdaa zayd walaalkaa magaci zayd muxuu yahay walaalkaa magaci zayd muxuu yahay zayd muxuu yahay ya walaalka waa isku mid sooma walaalka haddaan ku ihahdo zayd haddaan ku ihahdo waayo waxaan ku idhi jaaa zayd baa yimid akhuuka walaalkaabaa yimid akhuukadaa dambe waa bedel waa bedelu shay min ashay zayd baa yimid walaalkaabaa bedelu shay min ashay baa layahay jaaa zaydun walaalka bedelu shay min ashay shay shay laga bedelo shayga in shaygii yani naftiisa in lakala bedelo bedelulbacdu min alkuli waxaa weeye qaar in la bedelo meeshay qaarka ka ahayd qaar dee waa inuu qaar qaar kalaa maqan meeshuu qaarka ka ah in laga bedelo se waxaa tiri akaltura kayfa kimisti baan cunay kimisti baan cunay nisfahu nisku marka markiifkii oo dhan ba mise waa qaar ka mida waa qaar ka mida bedelulbacdu min alkuli baa layihaha kaasna qaar in laga bedelo meesha qaar ka ahay akaltu lkhiifa kimisti baan cunay nisahu bar baan cunay bedelulishtimaal bedelkii isku dhex jirka bedelka mubadelo minhuga ku dhex jira ku dhex jira sidaa nafacanii zaydun cilmuhu zayd baa waxy taray cilmigiisaa waxy taray zayd baa way taray maxay tahay waxay taray cilmigiisi cilmigu xaggee ku dhex jiraa zayd kan dambe waa badelu khalad bedelkii khalad ku keenay waad khaldanta waxaad soo aragtay faras kaasaa damcday dadka inaad u sheegtid inaad faras soo aragtay sa waxaa aragtay adoo u sheegaya inaad zayd soo aragtay se waa ka bedesha ra'aytu zaydan alfarasa baa tiri ra'aytu zaydan alfarasa zayd baan arkay faras baan arkay maxaa soo aragtay adiga faras baa soo aragtay laakiin waa khalada markaa dadka u sheegaysay waa khalad maxaa tiri waxaan arkay zayd alfarasa ka bedelaysa qaala wahuwa arbacatu aqsaam in afar qaybood weeye bedelku bedelu shay min ashay wbadl البعض min اlkul wbadl اlijtimaal wbadl halad xifdi mid kasta waxaa looga jeedanaa fahan laba shay isku mid in la kala bedelo qayb meeshay qaybta kaa idin laga bedelo ijtimaal bedelkiiba mudalaminhuga ku dhex jira bedelu halad oo khalad keena soomaalid khalad bay yidhahdaan waa halad af carabiga halad naxwu qowlika warkaaga oo kale aad tiri qaama zaydun akuuka waa kalturlaqiifa uluahu wanafacanii zaydun cilmuhu wara'aytu zaydan ilfarasa qaama zaydun qaama ficlu maadi mabniic al fatxi laa maxalilmiraab waxa weeye saanu u ciraabayna baanu waxaanu kaga keennay kaga yeelsin saanu u ciraabayn soo qaama mabniic alfatxi laa maxalilmiraab ficil kasta saas adiga lagaa raba waxaan kuugu celcelinayaa markay jaa iyo dahaba iyo akala iyo qacada iyo shariiba iyo qaala iyo baaca iyo ku yimaadeen mamli ficla inaad boobsiisid zaydun faacilu qaama beeska zayd haddii maxamed la dhiga ka war ma craabi kadha dib bakar la dhigana isla mid mid baa laga sheegay waa kale la yidhaahdo weligii jaaa zaydun bay craabi jire jaaa zaydun marfuuca abdla maalinkii dambe waxaa lagu yiri waxaad craabtaa jaaa muxamadun markaasu cabaar intaa aamusay meesha muxamed zayd haddii la dhigi lahaa biyo waa kala goyn lahaa isla mid isku in baa oranays isku in baa oranays jaaa zaydun iyo jaaa muxamedun iyo jaaa bakrun iyo jaaa isku in baa oranays sidaasoo kale booski jaa haddii qaacida la dhigay haddii sharibo la dhigay haddii darabo la dhigay haddii akalo la dhigay haddii kulli maxaa oranaysa ficil maadi mabniy cala fatx laa maxala lo min lcarab ficil maadi meel kastoo aa ku aragtid ba mabni dheh faacil meel kastoo aa ku aragtidna marfuuc dheh zaydun faacil marfuuc calaamatu rafci damatu aظaahiratu calى akhirihi intaa ma haysaa waay maxaa inagu cusub akuuka badelu min zayd akuuka muxuu bedel ka yahay zayd inta af soomaali lagugu sheegay ama sharxa lagugu sheegay unbaa lagu baa laysuu ka aadinaya akuuka badelu min zayd wa badalulhee marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can damati lannahu لأnنه اسم min الأسmاء الخمسة sheekh adiga waa nala joogtaa un waa yahay وأكلtu الرغيفa ثلثه أكلtu waa فعل وفاaعل xد الفعل أكل مبني على سكون لا محل له معراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاaعل الرغيفa مفعول bه de ilaa isagaa la cunay waa la cunay mansuuba calaamatu nasbi alfatxatu ahaahiratu cala akhiri laa nasb mufrad ama mansuub iska odhan kadhaa ficil bi waa inoo imaanaya waaba casharka inagu soo xiga huluثahu badelu min arakiif rakiifku bedelkaya wa badelu mansuubi mansuuba calaamatu nasbi alfatxatu ahaahiratu cala akhiri sada wey hadaas dambe iyo waa baran doonaa huluثahu hudaas kuma jidho ismi kaloo gaar u soconaya wey hulutha buu ku joogaa mansuuba calaamatu nasbihi alfatxatu ahaahiratu cala akhirihi wanafacanii zaydu cilmuhu نفع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل الانعراب nuunka iyo yada waa baran doonaa iikaadi زaيد waa فاaciل نفعa مرفوع بالنفعa وcلاaمة رفع الضمة الظاahiرة على akhره لأنه اسم مفرد علمه هي علمه بدل من زaيد وبدل مرفوع مرفوع cلاaمة رفع الضمة الظاahiرة على akhره ورأيت زaيدا رأيت waa فعل iyo فاaciل زaيدا مفعول به weeye الفرس muxuu yahay badl min zayd wbadl mansuub mansuub calaamatu nasb aahiratu calى akhirih aradta waxaa doontay an taquula inaad tiraada alfaras faqalidta waad khaldantay oo faabdelta zayda minhu zayd baa markaasaad ka bedeshay zayd may garateen waa yahay halkaasaan ku ekayna subxaanaka allahuma bxamdik